رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ilm الdiin ee waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii abshujaaca baabu ama fas rahani rahantii ayuu ayaanu gelaynaa rahan sida aan soo tilmaanay ama aan soo aragnayba waa qofka mar allaala marka inta wax uu iibsado lacagtu ay ka dhinaato qadar waxyaaba ah oo cawad u noqdo loo haysto intuu ka keenayo amaahdii lagu lahaa waana meesha ilaah uu ka yiri in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda haddaad safar dhexdii ku taagan tihiin dayna aad kala qaadataan axad wax idiin qorana la waayo rahan ayaa markaa qofka laga qaadaya wuu iska dhaafi karaa qofka sida ilaah yidhiba fa in amina bacdukum bacda haddii qaarkiin qaarka kale uu aamino falyu-addi aladii itumina amaanatahu walyataqi allaaha rabbah haddii qaarkiin qaarka kale uu aaminana ilaahay ha laga baqay qofkii la aaminay ammaanada sida ay ahayd ha utoo ha uga soo baxo saa ha u guto oo ha uga soo baxo fi rahani wa kullu maa jaaza wax kasta oo bannaan baycuhu eh, bisa wax kastoo in la iyo ay bannaan tahay jaaza rahnuhu rahantiisu wuu bannaan yahay in rahan ahaan markaa loo dhiga fi duyuuni deymaha idastaqara hadduu sugnaado thubuutuha sugshihiisa fi dimmati dimmada iyo qoortu ay markaa ku sugto waa deyntii la iibin karin ma galo se beecga rahan wuu galaa waa fi duyuuni waa deymaha uu iqraar noqduu sugnaado hubuutuhaa sugnaashihiisa fi dimmati dimada ama qoorta qofaan weliba amah la siinin hadduu ku dhaho beri baan amah ku siin doonaa eerahan iisoo dhig ma jirto waa inay diintu marka hore qofka qoortiisii qaantiisu noqoto ay ku sugnaato waliraahini qofka raahinka ah ee rahandhigaha ah waxaa u sugnaaday alrujuucu ka noqosho fiihi rahanta inuu ka noqdo maa lam yaqbidhu hadduusan weli qibdoonin kii rahanta loo dhiibayay rahan ayaa keen lagu dhahay rahantii weli gacantiisii ma gaarin qofkii loo rahmayey wuu ka laaban karaa qofka rahinka oo rahanta markaa dhigaaya walaa yadmanuhu ma damaanayo oo gudi maayo almurtahinu qofka murtahinka ah ee rahanka loo dhiibay haddii wixii ay gacmaan ama dhib kala kuyo laa bitacdii xadgudub inuu sameeyo maahan hadduu asagu la yimintaa oo wixii rahanta loo dhiibay uu dayacay markaa waa gudayaa acaddi iyo xadgudub la imaanin markaa gudi maayo rahantii buu qaaday dukaankiisii buu dhigay dukaankii si kasta waa loo xiray waardiyayeeyihiin tii rabbi baa u timidoo aafo dukaankii baa gutay macal rahantii way la gubatay arrin noocaasa hadday tahay uusan qofka rahanta loo dhiibay uusan xadgudub iyo wixii ku hallaawdo uusan la imaanin markaa gudi maayo waad qaaday dukaan yaroo albaabkiisa la jebin karo saas haddii loo riixo liqliqanaaya gadaal ku dhacaaya jiijiid yaroo maqal yaroo saas haddii loo soo jiida furmaaya yaa dahabkii rahantaad usoo qaaday baad gelisay tuug baa yimid oo wuu soo haraantiyey wixiina wuu la baxay markaa waa gudayaa laakiin haddii tacadii xadgudub uusan jirin markaa gudi maayo wa idaa qada hadduu gudo bacda alxaqi deyntii qayb ka mid ah lam yakhruj shay-un shay ka bixi maayo oo min arrahni rahantii ka mid ah xataa yaqdiya jamiicahu ilaa wixii dhammaan lagu lahaa u wada gudo matal kun doolar ayuu qofku dhigay ayaa lagu leeyahay dhe rahan ayuu keenay rahantii wuxuu keenay dahab hadduu yidhaahda qayb baan guday qayb ha lay soo celiya rahantii ma jirto raxay rahan u tahay dayntoo idil marka la wada gudo markaasaa qofka loo soo celinayaa iyo wixii markaa lagu lahaa laakiin hadduu qayb gudo weli ka bixi maysa rahantii ilaa uu dhammaan ka wada gudo wa idaa qadaa hadduu guda kii rahanta dhiibay oo deynta lagu lahaa bacd alxaqi xaqii qayb ka mid ah waa deyntii amahdii wixii lagu yeeshay lan yakhruj shay-un min alrahani shay rahanta kamida kama bixin oo wax ka gudmay ma jiro xataa yaqdiya ilaa uu gudo hu deyntii dhammaanteeda faslun fi lxajari xajiritaankii waaye waa shirit xajriga waxaa loola jeedaa dad waxaa jira xoolo laga joojinayo joojintii manci qofka markuu qaad cuno yahay ilmaha shilin ma u keenayo matalan maxaa ma keenaya bisha sida loo soo siiyo islaama jaadleeya meesha joogo kan anaa ku leh intaanaa ku leh meeshaaba looga qaataaba haddii arrintu saas ay noqoto oo qofkaasi eh, xaalkiisu saa noqdo waa la xijirayaa marka xajir baa lagu samaynayaa xoolihiisa waa la xabisayaa waa loo maamulayaa waa meesha ilaah uu ka yiri walaa tu'tu sufahaa amwaalakum sufahada ha siinina maalkiina kaasuu ilaahay qiyaam idinkaga dhigay ka risqi siiya waa la maamulaa macuustiisa haddee jeexjeexantayo la arko macuustiisa loo soo gadaa shilin gacanta laga saari maayo ilan xoolo waa xoolo baahim wax ma dhaamo coos markaa ku cunayaa ilmihii way qadayaan xaaski way qadaysaa asagii saas wax ugu tasarufaya marka wixii noocaas oo kale ah yo xijri markaa la yidhaahdaa ama xajr waa shirit waalxajaru shiritaanku calaa sittati lix dushood buu ahaaday assabiy ilmaha yaryarka ah canug yar ma tasarufi karo waa ilmo afar milyan oo dollar ama hal milyan oo dollarba abood aabiis uga dhintay canug yar sabi waa malo dhiiba maya waa qaadaa shan boqol horta wuxuu leeyahay nacnaci naclubani matahan naclubani kan oo jijiid maayo aab islaamiyi jiray intuu suuqa aado ya wuxuu leeyahay shan boqol doollar waxaa igu siisaa dhinac wuu soo baxayaa haddana intuu imaanaa boqol boqol dollar buskudiisi uu leeyahay marka waa sabi waa ilmo wax uu kala og yahay ma jiro ninka xajar waa lagu samaynayaa walmajanuuni kawaalan jinoolka waa lamid asagana marka jinoolkan E, majnuunka waxay ka marka ka mida min allaahi waa xanuun maskixiyan ahoo qofka ku dhaca marna asaa iswaala qofka oo sida hadda aan soo tilmaanay kii khamrada cabahayey jaad cunihii wixii markaa lamid ah wasafiihi qofka safiiha ah mana waalna sabina ma aha laakiin waa doqon almubadiri limaalihi maalkiisuu ku israafaya marka mubadir waa xoolii ku ciyaarayaa kan baa ku fiican marka in laga dhaho kan jaadconka ah kan mataqaanaa waxyaabaha kale samaynaya marka ee mubadir waaye ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin waati ilaah yiri wa kaana ashaytaanu lirabbihi kafuura shayaankuna rabbigii ayuu markaa ku kufriyey marka fiihi doqonka almubadir ku ciyaaraaya limaalihi maalkiisa asna waa la xajrinayaayo waa la shirayaa waalmuflisi ka deemoobay alladii kaasoo irtakabathu ay isku korkoreen adduyuunu deymaha waa nin muflis ah xoolihiisii baa dhammaaday wixii uu lahaa dukaamadiisii wuu muflisay wixii oo dhan wuu faqiiroobay haddana deyn badan baa lagu leeyahay kista haayo waa laga xajirayaa xajri baa lagu samaynayaa si dadkii deynta laha loogu loogu tasarufo la siiyo nin kasta si sawiya loogu qaybinaya ninkii horena waan usoo marnay kutubaha axkaamtee qofkii meeshiisii ama xoolihiisii cayntiisii arka asagaa iskale haddii la waayo inta soo harta xoolo kale meesha ay leeyihin ay yaaliin waa loo kala qaybinayaa xaakimka si u arko wax kala badan yahay deymaha sidii mtaqaana wax loogu kala qayb xaaladaasaa la fiirinayaa walmuflisu walmuflisi de mufliska alladi irtakabatu ay isku dulkorkortay duyuunu daymihi ranna waa la xajirayaa la shirayaa xoolihiisa kaasoo almakhuufi calayhi looqaya dushiisa fii maraada cala thuluth wixii ka bada inuu dardaaro wuxuu u dhowaaday geeri markii uu arkay ama uu dareemay inuusan ka kicin xanuun yaa wuxuu tilmaamgalay inuu xoolihii dardaarmo ee uu yidhaahda hebel intaa la siiyo hebel intaa la siiyo hebel intaa hala siiyo xoolihii wuu qufay dad waritho aho wax dhaxlayna way joogaan kaasyaa waa la xajrinayaa oo waa laga shirayaa waxaa looga baqay kan walmariidi almakhuufi calayhi korkiisa fii maaz inuu dardaaro cala thuluthi laakiin qofka thuluth xolisuu dardan ku yimaado alcabdi iyo addoonka alladii kaasoo lam yu'dan lahu uusan u idmin aan loo fi tijaarati tijaarada buu ku tasarufahay ama tijaaru iska galay iyo wixii markaa lamid ah ninka noocaas ahna xajri baa lagu samaynayaa xoolihiisa marka waa lixda lixdii buu noo kala sharxayaa watasarufu asabiy ifkooda waalmajnuuni iyo ka waalan wasafiihi iyo kan safiihee doqonka ah hayru saxiixin macnaha ayaga xijrigooda waxa waaye waxa saxiix ma ahan macnaha xataa haddii ay tasarufaan ayaga oo ay wax mataqaanaa sameeyaan ma dhacaayo waa waxaan saxiix ahayn oo aan soconaynin waay cunugan sabiga ah ee kuu yimid hooyadiisu lacag ka soo xaday dukaanku kugu yimid waxbuu kaa iibsaday tasaruf waxyaabo kalea meeshii markaa yimid waa hayru saxiix majnuunku waa lamid safiihana waa la mid laakiin wa tasarufu lmuflisi qofka musrifkee faqiiroobay tasarufkiisa yasixu waa ansaxayaa fii dimmatihi dimmadiisu ku ansaxayaa duuna acyaani maalihi maalkiisa wixii markaa maal uu lahaa markuu uu mufliska noqonayay wixii acyaan ahoo maal cayntooda ah kaa sukadooda maahane laakiin inta kale hadduu tasaruf kala sameeyo saxiix buu u yahay oo waa ansaxayaa laakiin sabiga majnuunka safiiha sina uma ansaxaya ayaga tasarufkooda markaan mufliska aya sixu fii dhimatihi wixii qoortiisa ah six buu noqonayaa matalan markuu faqiiroobay intii uu laga xajiraya waxaa la siinayaa dadkii daynta markaa lahaa asagii hadduu intuu suuqa aado la soo deensado dukaan uu ku furto waxyaabo kale uu sii samaysto tasarufka hadduu sameeyo waa saxiix wuu ansaxayaa oo lamid ma aha tasarufka sabiga majnuunka iyo safiiha laakiin midkan asaga waa loo ogol yahay wuu samayn karaa tasaruf kale intii asaga laga xajiriyey intaa way xabisnaanaysaa ma ku tasarufi karo laakiin hadduu tasaruf kala sameeyo qofkii mufliska ahaa saan hadda tilmaanay yasixu markaa way u ansaxaysaa way faa faa'iidaaba imaanayso waxaa dhici karta inuu wax kale soo kasbo oo dainta ku lahaasiiyo watasarufu almariidi qofka jiran sir fii maa zaada wixii ka badan uu ku tasarufo cala athuluthi thuluthi wixii ka ziyaadsan mawquufun waa la istaajinayaa kaa calaa ijaazati alwarathati kuwa warathada ah ee wax dhexlaaya inay ijaaseeyaan oo ay fasaxaan oo ay banneeyaan min bacdihi asaga gadaashiisa ayaa loo joojinayaa matalan wuu dardaarmay waa ninkii mariidka ahaa thuluth baa ilaahay ugu talagalay hulukii wax karmaysaa noqdo xiji baa lagu samaynayaa wixii thuluthka ka la xabisaya marka la xabiso hadduu nool yahay waaba nool yahay way xabisnaanaysaa xanuunka hadduu ka kaco isagaaba qaadanayaba haddiise uusaa ku dhinto kadib ayaa waxaa la weydiinayaa dadkii warahada lahaa hadday dhahaan aabaheen si u sameeyo waan ogolaanay oy okay hadayqofkauluna dardaarmay ulu wixii ka badan mawquufun waa kii la joojinayo waa la xakinayaa calaa ijaasati alwarathati inay ijaaseeyaanay ogolaadaan warahadii min bacdi asaga gadaashiisa intuu nool yahay ma aha waa markuu dhinta kadib wa tasarufu alcabdi addoonka tasarufkiisa uu tasarufo yakuunu wuxuu ahaanayaa fii dimmatihi dimadiisa qoortiisa yutbacu bihi waa loo raacanayaa marka idaa cataqa markii uu idaa cataqa idaa cataqa waa markuu xoroogo ninka addoonkaa meeyey dad buu deen ka soo qaatay dad buu arrin kale ka sameeyey xaalad noocaasoo kale hadday jirto dimadiisay ahaanaysaa goormee loo raacana waa markuu waay haddaba addoon yahay karo waxna ma samayn karo marka kuwa tasarufaadkoodii xajrintooda saasay markaa noqonaysaa faslun fasal waayo kanna fi sulxi sulxiga waxaa heshiis in sulxi la sameeyo sulxigaana wax kasta ka fiican haddii laba qofood ay isqab xukunka islaamdiintu qabtaa la marin haddiise ay sulxi dhexdooda sameeyaan oo ay heshiis ku heshiiyeen dhexdooda lagu sameeyo taasaa fiican maila muxuu dhahay wasulxu hee khayrun igaa wax kasta ka khayr badan wain imra'atun khaafat min bacliha juza icraada falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulx wasulxu khayr sulxigaa fiicanoo khayr badan buu dhahay ilaah subxaana wa wayasixu wuu ansaxayaa asulxu heshiiska wuxuu ku ansaxayaa maca aliqraari iqraar micigiisa haddii iqraar uu jiro waa qirasho fil amwaali xagga maalka iyo wamaa afdaa wixii ilayhaa gaarsiin kara maalka xaggiisa maxaa laga wadaa sulxigu waa ansaxayaa wuxuu saxiix maca aliqraari hadduu jiro laba qofood yaad lacagtu haysataa deen baan ku siiyu leeyahay deen maa isiisay ha waa igu leedahay waa ogahay meeqay ahayd saddex kun oo dollar bay ahayd laakiin ma hayo saaxiibo iqraar waay wuxuu qiray ninkan in lacag lagu leeyahay lacag hadduu leeyahay maba igu liidba kanuu lean kugu leeyahay sulxi suu ku imaana ma imaan karo sulxi marka hore waa in iqraar jiraa labadan qofood oo la heshiisiinayo waxa dembiya isku haystaan waa inuu iqraar jiro waa in wax la sugay oo qofkan uu sugaayo ee uu leeyahay haa qofkan waa igu leeyahay uu leeyahay waa inuu markaa jiro macal iqraar buu ku ansaxayaa hadduusan iqraar jirin buu ula jeedaa ma ansaxayo sulxi waa fil amwaali xoolaha xagga xool xagga xoolaha iyo maalka xaggiisa ama dhexdiisa iyo wamaa wixii afdaa ku gaarsiiya ilayha xoolaha xaggiisa shay waxaa jira xoolo aan ahayn markaas laakiin laga yaabo inaad xoola ku hesho inaad xoolo ku hesho intaba fuqahada waxay tusaale usoo qaataan qof qof dilay qofkii qof dilay maxaa laga rabaa in la dilo soo maaha waa kow maxaa kaloo laga rabaa inuu diyo bixiyo waa labo diyadu waa meeqa naag hadday tahayna waa konton ama gabar nin haduulayna waa boqol halaad ayadoo saas uu yahay arinta ay saa tahay ayaa ninkan wuxuu leeyahay saaxiiba dilka iga cafi kaa cafiya ahaa waan kaa cafinayaa gabadhan aad dishay konton halaad bay ahayd waxay kusoo daraysaa shan halaad macnaha wama afda bay leeyihiin wixii wixii mtaqaanaa ku gaarsiiya ama gaarsiin karaa ilaah xoolii xaggooda labadaa arin waa inay jiraan wahwa sulxigu noucaani laba nooc buu u qaybsamaa laba nooc waaye ibraun ibraa waa cafin in qofka laga beri yeelaba meeqaa igu lahayd meeqaan kugu lahaa shan boqol shardig waa ku cafiye ibraa waa cafin iyo wa mucaawada mucaa iyo bedelasho in wax kan lagu bedesho taana sulxi wuu ku yimaadaa maxaan kugu lahaa waxaa igu lahayd kun doolar kunkii doolar oo aad asaa ma fasiri doona kunkii doolar aad igu lahayd aan kugu lahaa waxaad iigu bedelaysaa he shay unbuu sheeganayaa waxbuu sheegayaa ninkan dukaanka buu joogaa kun dorar baan kugu lahaa sama ma ahaa ma haysid koba iigu bedel marka waxaa la yidhahdaa mucaawada waa bedel waa in fin inay noqoto ama inay noqoto ka bedelasho wixii lagu lahaa wax kale inta looga bedeshto hadduu noo fasirayaa fal ibraau ibraha cafintu cafinta ikhtisaaruhu gaabsigiisa min xaqihi xaqiisa xaggeeda uu ku gaabsado calaa bacdihi qeybtiisa dusheeda taasaa loola jeedaa ibraa waa ka beriyeelid waana ikhtisaaruhu waa inuu ku gaabsadaa min xaqihi xaqiisa calaa bacdihi gobolkiisa ama qeyb ka mid ah inuu kaga gaabsado lacag buu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay lix kun lixdii kun baa wuxuu leeyahay waxaan kaa cafiyey saddex kun saddexda kale inuu bixiyaa marka waa bixinayaa maxaa wuxuu ku gaabsaday marka ikhtisaaruhu min xaqihi wuxuu kasaday calaa bacdihi waa qeybtiisa hadday saa noqoto walaa yajuusu ma bannaana tacliiquhu in lagu xiro calaa shardin shardi shardi lagu xiri maayo waxaa laga wadaa ninkan lixdii kun doolar lagu lahaa ee saddex loo cafiyey saddexda kale waxaan keenayaa deenaa ii maqane markay deyntu timaado shardigaas ma jiro waxaan bixinayaa sanadkana markuu dhammaado iyadoona ma jirto isla markii waa inuu bixiyaa isla markii qayb ma lagaa cafiyey ha qaybta kala bixi marka isla markii miiskuu saaraya sida nebiga sal alla alay wasalam xadiidkii aad ku aragteen laba ninaa dooday mid baa mid kale mtaqaanaa deen u qabsaday war isii deenteyda war niyo ii naxariiso ku ilaahay baan ku dhaartee may u lahaa rasuulkaa maqlay qayladooda au kii ku dhaaranaya inuusan macruufka samaynaynin ha rasuulka ilaahay ani waay buu yiri rasuulku waa usoo ishaaray ama gurigiisa buu ku jiray qoosho baakada daaheeduu soo furay nus ka dhaaf buu dhahay nus dhinac nus ka qad facaltu yaa rasuul buu dhahay waan sameeyey istaag gud inta kale buu dhahay nabiga ninkii kale wax oo gud macnaha haddii nus laguu dhaaf maxaa u fadhisaa bixi inta kale marka ibraayigu waa dhaafid ama qofka loo wada dhaafaba ama qayb loo dhaafo iqtisaaruhu waa ku gaabsigiisa min xaqihi xaqiisa mtaqaanaa waa inuu ku gaabsadaa iqtisaaruhu waa ku gaabsigiisa min xaqihi calaa bacdihi qaybtiisuu kaga gaaqayb ka mid ah walaa yajuusu ma banaana tacliiquhu macnaha u xiro nus haddii loo dhaafay nuskii kala bixintiisa calaa shartin xiro ma bannaano oo la dhaho waansaa yeela iyo haddii xaalku saa noqoto maxaa soo haray wlmucaawadatu mucaawada waa ka bedelasho ayaduna waxay tahay cuduuluhu waxay duuluhu waa waa ka leexin min xaqihi xaqiisa qofka looga leexiyo ilaa ayr xaqiisa waxaan ahayn xaqiisa waxaan ahayn in loo leexiyo wayajri calayhi kaas uu ku daya uuna ku soconaya korkiisa waa xukmu lbayci waa beeca xukunkiisa xukunkii beeca ayuu markaa gelayaa ta koowaad waa cafin waa mucaawado xaqii lahayd baa bedelato guri lahayd dhulbixi haleed dhulkaygii gaarigaaga igu bedel marka baabuurka baabuurka lagugu bedelayaa ama shay noocaasa iigu bedel marka saasaa la yidhaahdaayo cuduuluhu min xaqihi waa xaqiisa inuu qofku cuduuliye uu ka leexdo muxuuna u leexanayaa ilaa hayrihi waxaan xaqiisii ahayn macnaha keyrkiis haddii saas noqoto wajiri waxaa dushiisa ku dareeraya xukmu wixii beeca muhiimka ku ahaa waajib ku ahaa wixii mamnuuca ka ahaa yaa laga mamnuucinayaa wixii kalena yajuus waxaa bannaan lilinsaani qofka insaanka ah an yushrica an yushrica inuu soo saaro bannaanka soo dhigo fii طariiqin wado naafidin fulaysa wado oo naafid ahoo horay u socsa bixaydu meel inuu ku soo saaro laa yatadararu aysan ku dhibaatoonaynin uusan ku dhibaatoonaynin almaaru qofka maraaya wuxuu galay xukun kale meelaha laisla degan yahay iyo gurigeega aad wax ku samaynaysa iyo taasuu markaa sheegayaa wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofka insaanka ah an yushrica inuu sharciyaysto uu soo saaruu bannaanka usoo dhigo an yushrica rawshanan derbi usoo bixiyo way u bannaan tahay fii ariiqin waddo dhexdeeda inuu kusoo bixiyo naafidin oo fulaysoo furan oo dadku ay mari karaan bixaytu meel inuu usoo soo bixiyo laa yataru almaaru bihi qofka maraaya guri baad leedahay guriga aad markaa leedahay waxaad damacday inaad derbi garabkiisa banaanka usoo bixiso meel sare ayaad mayso derbi waa in uusan jidku noqdo jid naafid ah oo furmaaya oo furanoo dadku marayaan oo kow ta labaadna waa in qofka meesha maray usan wax dhibaato ah uusan ku samaynayn gaarsiinayninna walaa yajuusu ma bannaana derbi fi darbi macnaha gidaar ma bannaana fi darbi luuqyada dhexdooda in lagu sameeyo luuqyadii almushtariki ay wadaagayeen dadka adiga intaad degan tahay ciddaan xaggay degan yihiin ciddaan kale way kaasoo horjeedaan waa derbi waa mataqaanaa waa luuq luuqa intiina waa wadaagayseen marka waxaad rabtaa adigana inaad derbi ku soo dhisto derbi haddii aad rabto inaad ku dhisto meesha mushtariga ah ma bannaanuu leeyahay ilaa biidni shurakaa'i dadka meesha aad isla leedihiin idinkooda maahane iskama samayn kartid keliga laakiin tii maxay kaga duwan tahay waa meel naafid ah oo wada baxaysa leh hadduu ku dhibtoonaya meesha laftigeeda qofka maraaya ma ku samayn kartid middan kale waa derbiyo waa luuq ummad badan baa kula wadaagto saddex cid iyo laba cid oo kalea tihiin waxaad rabtaa gidaar inaad ku samayso ama gurigaaga qurux baad ula jeedaa saas aad usoo bixiso meeshii dadka ha ka kor noqdo iyosan madax uga dhicin wax noo kale intaa haddii la helo laftigeeda masjid ilaa biidni shurakaa dadka rakada ee kula leh oo kula wadaaga idinkooda maahane wayajuusu waxaa bannaan wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu hormarin taqdiimu lbaabi albaab hordhigiisa fi darbi xaafadda luuqa dhexdiisa luuqi almushtariki ee markaa la wada lahaa inaad albaabkaaga taqdiimiso oo aad usoo takhdiimisa meesha banaanka ahaa oo luuqa laga soo gelayay way banaan tahay walaa yajuusu ma bannaana khiruhu dibdhigiisa in dib loo soo dhigo ila idni shurakada idinkooda maahane tan wuxuuluuqyadii aan soo tilmayo afartii cid ee iska soo horjeeday saddex waxay noqdaan yaa luuq albaab buu leeyahay laga soo galakii lagaa soo galayay haddaad taqdiimiso ood hor dhigto ama horey aad u soo bixiso oo taqdiim noocaasa aad markaa samayso waa lagu ogolaya baa lagu leeyahay wayajuusu diinulbaabi in idin lasoo hormariyo waa dhinaca ka banaya ayaad usoo hormarisay waa la ogol yahay mushtarikiin waa luuqy lasanayey ama luuqii dadku ay wadaagayeen walaa yajuusu ma banaana ta'khiiruhu iriddaa in la ta'khiiriyo dibna loo soo celiyo ilaa biidni shuraka shurakada wax kula leh ay ku siiyeen maahane faslun kanna waa fasal kaloo fi lxawaalati xawaaladii ayaa looga hadlayaa ee xawaalada lacagta la kala xawilahayay laakiin xawaaladan waxaa loola jeedaa matalan dad diimo isku leh oo is ani adaan diin kugu leeyahay ana ninkaasaa igu leh ninkii aniga daynta igu lahaa ayaa waxaan ku xawilayaa oon ku wareejinayaa kii diinta aan ku lahaa ninkii markaa ku lahaa saasaa marka loola jeedaayo waa isku wareejinta laysku wareejiyo amahayada ama mataqaanaa deymaha laysku xawilo oo kan kanna lagu xawilo kaasna kaa markaa lagu xawilo fi lxawaalati taasuu ula washaraaiu xawaalati shuruuddeeda marka wax laisku wajinaya laftigeeda shuruud baa loo baahan yahay in markaa la helo xijinta shuruuddeedu arbacatun afar wa afar waxyaabood haddii la helo xawalada way banaan tahay ko rida almuxiili muxiilka raalli noqoshadiisa kan wax wareejinaya inuu raali noqdo inuu hee raali noqdo ninkaasaa waxuu ayaan deen ku leeyahay ani ana kan baa igu leh soo maaha anigii baa raba inaan xoreejiye marka ama ninkii igu lahaabaa wuxuu u tegey kii ani aan ku lahaa ninkaas deenso kuma lahayn ha an intaasaan ku leeyahay ani igu soo wareeji kan xurniga ko shuruudda ugu horreysa maxay noqonaysaa inaan ani raali noqdo waa rida almuxiili muxiilka waa kan wax wareejinaya kow inuu raali noqdo muxtaali kan la wareejinayana inuu aqbalo inuu aqbalo marnti aad igu lahayd hebel baan kugu wareejiyey kan la wareejinayana waa inuu aqbalo haye inuu dhaho hadduu haye dhihi waayo shardi baa ka maqan soo maaha waa shardiga labaad ka saddexaad wa kownu lxaqi xaqa ahaashihiisa waa dayntiiye mustaqiran mid ku sugan fi dimmati dimada way sugan tahay waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inay iswaafaqaan wa kownu lxaqi mustaqiran xaqa inuu aadamustaqiran mid sugan inay tahay fi dimmati dimada markaa ku sugan waa deyn aan kugu sii wareejiyey waa inay mustaqir tahay mar mid sugan oo jirta inay tahay oo oo qoor korkeeda markaa lagu leeyahay taasna waa tii saddexaad midda afaraad waatifaaqu maa fii dimmati almuxiili iyo walmuxaali calayhi waatifaaqu waa inay iswaafaqaan oo ay isku dhigmaan maa fii dimmati almuxiili ninka muxiilka ah ee wax wareejinaya dimmadiisa wixii ahaaday iyo walmuxaali midka muxaalka ah dimadiisa fii dimmati lmuxiili ka wareejinaya dimadiisa waalmuxaali calayhi iyo kan lagu wareejinaya dushiisa kan wax wareejinaya wixii qoortiisa ahaa oo lagu lahaa iyo midka lagu wareejinayo waxa markaas laga rabee la rabo inuu ninkaa ka qaato waa inay isku dhigmaan ninkan aniga waxaan ku leeyahay boqol kugu wareejinaa waa maya waa inay itifaaq noqdaan waa inay noqdaan wax isku dhigma oo markaa isku qalma saasaa laga wadaa waa shardiga afaraad waatifaaqu waa inay iswaafaqaanay isku mid noqdaanay isku dhigmaan maa waxa til muxili kan wax wareejina dimadiisii qoortiisa waxa ahaadee lagu leeyahay waa inuu u dhigmaa iwalmuxaali calayhi midka muxaali calayhiga ah waa kan lagu wareejinayo fi ljinsi xagga jinsiga waalnawci xagga nooca waalxuluuli xagga xalaal noqoshada ama xilliga la qaadanayo wata'jiili haddii dibdhig jiro dibdhigidda intaas waa inay isku mid ka noqdaan intaasi inay isku mid ka noqdaan baa la rabaa iyo wa tabra-u biha waa inay beri noqoto dhimmatul muxiili muxiilka dhimadiisa kan wax wareejiyey ama wax wareejinaya dimmadiisa inay beri noqoto wax inaan loo raacanaynin ila anigii kii kalena oo la wareejinayay raalli buu noqday kii la wareejinayey iyo kii lagu wareejinayey waxay isku lahaayeena kala qaadanayaan waa wax itifaaq oo isku dhigma marka qofkii muxiilka ahaa ee wax wareejiyey waa inuu beri noqdaa markaa waa inuu bannaanka ka istaagaa saasaa markaa ay noqonaysaa macnaha waxaa beri noqonaya laga wadaa waxaa beri noqonaya kii kii wax wareejiyey dimadiisa hadhow inuu iisoo noqdo wixiiga isii iyo kansaanay tahay iyo inuusan idhihin oo albaabkaas iyo jidkaas aan maro labadooda laisku wareejiyey inay ayagu markaa isi siiyaan waitifaaqu waa inay isku dhigmaan oo itifaaq noqdaan waa kuwo iswaafaqa maa fii dimmati almuxiili qofka muxiilka ah kan wax wareejinaayo dimadiisa iyo qoortiisa wixii ahaa oo lagu lahaa waaye iyo iyo walmuxaali calayhi midka muxaali calayhiga ah waa kan lagu wareejiyey korkiisa iyo kii wax wareejiyey wixii uu lahaa iyo kan wax lagu wareejinayo waxuu haayo waana isku dhigmaan fil jinsi xagga jinsiga ay isaga dhigmayaan jinsi iyo jinsi wاlnawci xagga nooca waalxuluuli xalaal noqoshada waxaa loola jeedaa waa xilliga qaadashada xilli waxaa jira laysku itifaaqay in wixii la kala qaato waalta'jiili waa dibdhigidda haddii wax dibdhig dibdhigid uu jirayna waa inuu isku wakti intaa waxaa kaloo la rabaa inay noqoto watabra'u bihaa marka way beri noqonaysaa waa inay beri noqoto bihaa arrintaas sababteeda dimmatulmuxiili kii wax wareejiyey dimmadiisa iyo qoortiisa wax inaan lagu yeelanaynin oo labadooda markaa ay isku raacayaan intaasoo shuruud haddii la helo waa la wareejin karaa xawaalo way jirtaa haddii intaasoo shuruud la waayo ama qayb ka mida la waayo hal xabab ha ahaatee markaa xawaalo ma jirto oo wax laisku wareejin karo markaa ma laha faslu fi damaani damaantaan geli doonaa laakiin meesha inoo joogto wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam